اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى وشرط عقد كونه من مالك وكل ذي ولاية كالمالك وكل من رضاه غير معتبر كمبرأ فعلمه لا يعتبر وكل دعوى لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي وكلما ينكره الحس امنعا سماع دعواه وضده اسمعا بينة ألزم لكل مدع ومنكرا ألزم يمينا تطعي كل أمين يدعي الرد قبل maa lam yakun fima lahu xadun xasal wa shartu caqdin caqdi shardigiisu waxa weeye kownuhu ahaanshihiisa min maalikin kii iska lahaa xaggiisa uu ka ahaado caqdiga shardigiisu waxa weeye uu ku asaxayo inuu ka ahaada caqdigaasi kii xaqa u lahaa ama iska lahaa xaggiisa inuu ka yimaado waay oo isagu caqdiyo wa kullu dii wilaayatin mid kasta oo talahayn u saaxiib ah kal maaliki kii lahaa oo kaluu la mid yahay yacnii mid kasta oo talahayn u saaxiib ah ama sharcigu ha u dhiiba talada ama ciddii xaqa u lahaydba ha u dhiibtee ruux kasta oo wilaaye u saaxiibihi xagga tasarufka wuxuu la mid yahay maaligii asalka u lahaa oo kaleu la mid yahay oo waa asaxaysaa shariga hore ee beydka wuxuu sheekhu ku taqriiriyey cuquudda sharciga shuruudeeda waxaa ka mida cidda caqdigaasi guntaysa inay tahay ciddii caqdigaa iska lahayd cid aan caqdigii lahayn hadduu gunto sax maa cuquuddaasi waxaa soo gelaya cuquudda beeca ijaarada rahanka ee waqafka iyo wadiicada iyo caariyada iyo adiga cuquudda noocyadeedii oo dhan cuquudulmucaawada iyo tabarucaadkii iyo tawhiiqaadkii intuba way soo gelayaan caqdi kasta cidda guntaysa waa inay tahay ciddii maaliga ahayd ayb saas daraaddeed ruuxii gunta caqdi uusan milkigiisa lahayn baatil buu noqonaya waxaana daliilu ah qowlu اllahi tabaaraka wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa ta'kuluu amwaalakum baynakum bilbaطil ila an takuna tijaaratan can taraadin minkum inay tahay tijaaro aada raalli isaga tihiin mooye marka tijaarada raalliga isaga tihiin bimacnaa labada darafba kan lacagta wata iyo kan badeecada wataba nin walba wixiisii buu wataa caqdigana isagaa darafkiisa ka guntaya taa waxaan ahayn xaq daray noqonaysa oo xoolihii lagu qaata wa xadiidkii xakiim ibnu xisaan baa sidoo kale kutusay oo loo deliishan axmed iyo tirmidi iyo nasaa'i iyo keyrkood baa soo saaray iyo abu daawuud oo nabigu uhi sal lla alay wasaslam laa tabic maa laysa cindak ha iibinin waxaan agtaada oolin waxaa laga wadaa bimacnaa waxaan milkigaaga ku jirin waay ama mabalihidba adiga mabalihidba oo dad kalaa iska leh ama aada lahaatid laakiin kuma jiro milkigaagoo gacantaada kuma jiro ayib sababta loo diiday cillada loo diidayna waxa weeye hadday bannaanaato caqdiga cid aan maaligiisa ahayn inuu gunti karo arrintaasi waxay keenaysaa nisaac iyo fawday keenaysaa yacni isku dhac iyo isqabsi iyo fawdo iyo nidaam darray keenaysaa haddii la yidhaahdo eh, waxaad qaad waxaad doontaba intaad qabato suuq gee oo iibi oo gabadhaad doonto guuri oo wixii muxuu ahay faraha laga qaado bimacnaa waxay noqonaysaa waxay keenaysaa fawdo iyo isku dhac niزaac bay keenaysaa ayb tusaalayaasha qaacidada waxaa ka mid a ah qaybtaa hore weeye hadduu ruuxu iibiyo maalan wuxuusan lahayn idanna uusan u haysanin beydka shadriga dambaa ka hadli doonee markaasi beeciisu saxiix maaha xataa shuruudii kaleo dhan hadday dhammaystiran tahay waxba kama jiro ayb maalan eh, dayn ayuu rahan u dhigay laakiin shaygan uu rahanta u dhigay isagu maba lahaba sooma caqdurahan laakiin shaygan uu rahanta u dhigayo ee uu leeyahay iga sii hayso intaan daynta kuu keenayo maba lahaba isagu loomana idmin wabitaali caqdigaa rahankii waa baatil ma asaxayo hadduu maalan miskiin wax ku sadaqaysto ama cid wax u hadiyeeyo laakiin uusan waxa uu hadiyeynayo isagu lahayn waxa uu sadaqaynayana isagu uusan lahayn tabarucaasi ma asaxayo liannahu min hayri اlmaalik bikulli yani e, suhuula wahaakadaa sidaas weeye hadduu maalan e, gabadh uusan dhalin weligeedii uusan ahayn idanna uusan u haysanin uu guuriyo caqdigaasi ma asaxayo liannahu tasarafaa fii milki hayrihi fii wilaayati hayrihi biduuni idnihi saas macnaha waa wuxuusan isagu lahayn waa wuxuusan isagu lahayn wadaadadeenna wadaadada muxuu ahaayey meeshaasi way isaga tasarufaan qaarkood oo maalan gabadh aan weligeedii wadanin baa loo geynaya markii loo geeyana wuxuu leeyahay eh, iga xaakim dhigo gabadh la soo kaxaystay baa loo keenaya markaasuu leeyahay iga xaakim dhibo wilaayadaada ii dhiibo waan kuu dhiibtay bay leedahay markaasuu guurinaya wilaayada iyadoo ay bixinaysana iyadu ma hayso kan lagu wareejinayana ma mulkin karo seeba wax ku guurin waya marka waxba ma soconayso leanna gabadhu wilaayada guurinteeda tasarruf gacanteeda ugu jira maaha dhinac bay ka leedahay oo inay raalli noqoto waa dhinac laakiin wilaayada ay gacanta ku hayaan ehelkeeda aabbaheed iyo walaalkeed iyo la siiyey iyada jeebka uguma jiro ninkay doonta kuma wareejin karto marka wadaadka intuu meesha fadhiistay igu wareejile te maxay kugu wareejin mabale iyaduy hadday ku wareejisana isagii tasarufku samaynayo tasaruf saxa ma aha le'anna maaligna ma aha ma'duunna ma aha soo ma marka saas weeyaan wa sharطu caqdin kownuhu min maalikin macnahaasaa laga wadaa meeshaa waxaad doodii ka taagan tahay wixii ayn masaladaynu soo marno aan ku soo magacownay tasarufu اlfuduuli tasarufu اlfuduuli somaynaan soo marin yani tasarufka faduusha kaasaa laga doodsanya kaasaa laga doodsanya macnaha waxa weeyaan muxuu ahaayey haddii aad ku tasarufto waxaadan maalinkiisa ahayn laguna idmin oo aad iibiso ama caqdigii gunudo ama guurkii samayso lagumana idmin ciddii xaqaa iska lahayd baadna u samaysay adugu saad isleedahay ciddii markay ka war heshay na way fasaxday ama way diiday caqdigaasaa waxaa la yidhaahdaa tasaruf faduuliyaa la yidhahda atasaruf alfuduuli ayaa la yidhahdaa macnaha ayib sheekhu wuxuu leeyahay marka mas'alada tafsiil baa ku jira tasarufka fuduuliga ah tafsiilka ku jira waxa weeye saddex qaybood buu u kala baxayaa buuhi wax sharcigu idmay in lagu tasarufo maaligii kama haysatid kumana fasaxin laakiin sharcigaa fasaxay adigoon maaligna ahayn maaligii lahaana uusan kuu idmin sharcigaa kuu fasaxay inaad ku tasarufto waa mid midda labaadna daruuradaa keentay iyo oo dantaa kaliftay inaad ku tasarufto oo baabu daruuraad bay markaa geli midda saddexaadna waxa weeye xaaladda saddexaad waxaan sharciguna idmin daruurana keenin laakiin kalsooni aad ruuxii xaqan iska lahaa ku kalsoon tahay baad ugu tasaruftay waa saddexdaa un sharcina kuuma idmin kii maaligaha lahaana kuuma idmin laakiin waxoogaa kalsooni baad qabtaa isagaad u danaynaysaa kalsooni baad u samaysay saddexdaas uu kala baxaya midka u horeeya oo qaybta u horraysoo sharcigu idmay inaad ku tasarufto oo sharcigu ku siiyey idankaa isaga ah waa midka la yidhaahdo maala waxaa lagu miaaliyaa baadida luqatada yacni xoolaha lumay ee ruuxii lahaa ka lumay dabcan waa la yaahdin sanad markaad yaahdiso ood haybaariso oo wax sheegta la waayo maxaad samaynaya yani tastanfiquhu waad nafaqaysan waad isticmaali maxaad ku isticmaali waxaad ku isticmaali niyad ah hadduu soo baxo mar uun ninkii lahaa hadduu yimaadoo la helo inaad u gudi doonto soo ma laakiin waad isticmaali oo waad waad waad qaadan oo waad ku tasarufi ayib inaad ku tasarufto ma ninkii lahaabaa kuu idmay ma maaligii baa idan ka haysata may maaligii lamaba hayaba lama yaqaano waaba lala'yahayba soo ma laakiin inaad ku tasarufto yaa kuu idmay sharcigaa kuu idmay sooma miaal waay midda labaadi daruurada iyo duruuftaa kaliftay in lagu tasarufo waxaa lagu miaaliyaa baadi baad heshay baadidaasina waa baadi aan sanad sugi karin inaad yaahadisaba ma sugi karto oo way ba'aysaayoo way baaba'aysaaba maxaad samaynaya marka maalan waxaad heshay alaab aan joogi karin sanad bal aan bil joogi karin wakhti dheerba aan joogi karin waana baadi haddaan markaaba la isticmaalin waaba ba'aysaaba qudaar baad heshay qaraad heshay maalan fawaakih baad heshay haddaad tidhaahdo sanad baan yaahdinaya meel baan dhigahaya ma kuu oolaysa maxaa la samaynaa marka a waad isticmaali waa hee isticmaali maxaad u isticmaali inaad u gudi doonto ciddii lahayd markii la helo ayada sanad lala sugi maayo taa iyada maxaa keenay marka waxaa keentay daruuraa keentay waa tasarufa duuli ah oo qudaartan ninkii lahaa kuuma idmin soo ma sharcigiina si guud kuuma idmin laakiin waxaa keenay daruuraa keentay oo haddaadan isticmaalin xoolahani waa dhimanayaan adigiina waa ku seegayaan walaalkaana waa seegayaan soo ma marka ama adaa yeelan ama walaalkaabaa yeelan doonee horta isticmaal kuna isticmaal niyad ah hadduu yimaado inaad u gudi doonto waxba sanad ha la sugin yayna baabi'in saas way macnaha waxaa la mida sidoo kale oo taasoo kale noqon karaysa ee ruux baa wuxuu ku dhintay maalan meel saxara ah ama dhul gaaluu ku dhintay xoolana waa watay badeecuu watay alaabbuu watay dadna waa la socdeen muslimiin ah dadkii meesha joogay ee muslimiinta ahaa ama saaxiibbadiisii la socday baa waxay yidhaahdeen xoolahan ma qaadi karno waa badeeco ma qaadi karno laakiin waxaa inoo suuroobi karta intaan gadno inaan lacagtoodii qaadno lafahooda laakiin ma qaadi karno laba mid baa isu haysata marka inay xoolihii isaga tagaan oo iyagoo badeecaa ka tagaan oo isaa ku dhunto inay tasaruf geliyaanoo xoolihii gadaan oo suuq geeyaan lacagtii ka soo baxdayna keenaan tee la dhihi marka ya iibiyaa e la dhihi soo ma iibiyaa e la dhihi yaa u fasaxay daruuradaa fasaxday soo ma daruuradaa fasaxday waa tasaruf fuduuli ah laakiin daruuraa keentay in lagu tasarufo soo ma miaalka horuu la mid yahay qaybta saddexaadi waxa weeye waa wax aan daruurana ma keenin sharciguna ma idmin ayib laakiin waxoogaa waxaad istidhi war ninkan saaxiibkaayaed ah istaqaanaan shaygan haddaad u iibiso iibbuuba ka yahaye suuqa aad u iibiso faa'iidaad ugu heshay war faa'iidadii yaysan dhaafina u gad ah, xoogaa kalsoonina waad ku yara qabtaa isagii baad u gadday ayib maalan nin saaxiibkaayoo ah baabuur leh waxaad ogtahay baabuurkaas inuu iib ku raadinayo nin baa kuu yimid wuxuu baabuur noocaasaan u baahnahay baabuurkii kii buu noqday saaxiibkaa uu iibka u raadinayay meeqaad siinaysaa lacagtii baad kuish lacag fiican buu u sheegay lacag fiican ninkii saaxiibkaahna kama gaadhi kartidee baabuurka iska lahaa inaad ogeysiiso ama aad la xidhiidho jaaniskuna waa ka fakanahayaaoo lacag fiican baad baabuurkii ugu heshay mase kuu idmin waad kala tuurtay lacagtii baad u siisay baabuurkii baad gadday yaa kuu idmay ya wax kuu idma ma jiro sharcina kuuma idmin daruurana kuuma idmin ya saaxiibkii iyo maaligii lahaana kuuma idmin laakiin isagii baad u danaynaysaa suuradaa dambe marka waxa weye saddexaad yaa inta badan lagu miaaliyaa tasarufka fuduuliga ah ayb taas dambe marka saddexaad labada hore iyadu shaki kama joogo hadal kama joogo laakiin tan saddexaad ma soconaysaa wa ma soconaysaa waa masale khilaafiya madaahibta qaar badanoo ka mida waxay qabanayo culimmadu tasarufkaa fuduuliga ma asaxayo sinaba sidaas daraaddeed caqdigii waa in la buriyo oo baabuurkii la soo celiyo ninkan lacagtiisa loo celiyo markaa kadib ninkii baabuurka lahaa ama dib ha ka heshiiyeen ama ha kala gateen laakiin caqdigaasi waa baail sax maaha maxaa baail ka dhigay maxaa baatil ka dhigay liannahu maaligii iska lahaa ma guntin caqdigan soo ma shardi asaasii waay saasay leeyihin laakiin sida saxiixa buu sheekhu leeyahay caqdigaasi wuu fulayaa goormuu fulayaa markuu ka war helo ninkii iska lahaa baabuurka in intaa lagu gaday hadduu raalli ku noqdo ku qanco caqdigu saasuu sax ku yahay caqdigu hee saasuu sax ku yahay oo ridahaa dambe laaxiqee dib ka yimid baa caqdiga sax ka dhigay ayib leanna xaqiisii unbuu riday xaqiisii unbuu ka tanaasulay wey macnaha waxa uu u deliishanayaa sheekhu xadiidkii abu hurayra fii saxiixi albukhaari nebigu sal lay waslam waa kii u wakiishay ninka la yidhahdo abu hurayra inuu xifdiyo ilaaliyo sakadii sakaatulfitrigii la soo uruuriyey ayaa loo xil saaray ilaali marka isagoo sakadii ilaalinaya ayaa shaydaan oo nin iska soo dhigay baa u yimid sakadiibuu marka raashiin bay ahayd yuu faraqa ku gurtay isagoo faraqa ku guranee uruursanaya buu qabtay markaasuu u dan sheegtay wuu iska sii daayay habeenkii dambu haddana sidii oo kale isagoo urursanayuu qabtay haddana iska sii daayay habeenkii saddexaad buu haddana qabtay isagoo urursanaya markaasuu yidhi leen aanu kusii daynayn habeenkaas ma duruuf baad sheeganay adugu ah. ilaa nebiga kuugaya kusii dayn maayo markaasuu yidhi abu horeero waxbaan kuu sheegay cilmi kaa qarsoon baan ku baryay sii daa oo muxuu yahay buu yidhi abu horeero waa cilmi jeclaa ii sheeg wuxuu yidhi markaad seexanayso aayatul kursiga akhri shaydaan waxba ku yeeli maayo habeenkaas marka intaad qaadato isii daaniyo kactag buui lakiin ha soo noqonin mar dambuu nebigu sal alay wasalam saddexdaa habeen markay saa u dhacday buu ku yidhi war abu hureyre saddexdaa habeen ninkii kugu soo noqnoqonaya ma garanaysa maya buu rasuulilaahay shaydaan buu ahaa buu runtii bayna ahayd markuu ku yidhi markaad seexanaysa aayatul akhriso sadaqaka wahuwa kaduub buu nebi ur sl lay slam soo ma runtii bay ahayd laakiin waa been badane buu yidhi maxaa laga wadaa marka abu hurayra markuu ninkan u sii daynayo sadaqada uu qaadanayo oo uusan ka qabanayn u fasaxayo soo tasarruf maaha yaa u oggolaaday tasarruf fuduuli waay laakiin muxuu ku asaxay nebigu dib markuu ka ogaaday arrintii sidii buu ku daayay soo ma abu hureyre lama eedaynin khalad baad gashay lama dhihin sidaasay ku tagtay waxaa uga dhow oo loo deliishadaa xadiidka in badan aan soo sheegnayo xadiidkii curwata bnujacdin ilbaariqi oo nebigu sal lay waslam uu sii dhiibay halka dirham oo yidhi soo iibi neef adhia kadibna eh, dirhamkii uu laba neefoo adhiga u gooyey labadii neef adhigi isagoo soo wato soo socda ayuu nin ka hor yimid markaasuu yidhi war labada neef arya mid iga gad meeqaad iga siinaysaa diinaar waa yahay diinaarka isii neefka adhigaa buu ku wareejiyey markaasuu nebiga u yimid isagoo wata hal diinaar iyo neef adhia nebigu waa u duceeyey salawatu rabbi wasalaamu calayh markaasuu wuxuu ahaan jiray sidii ducada nebiga uu u helay xataa hadduu camuudda ama carada ka ganacsado wuu faa'iidi jiray carada hadduu qaada xataa suuq waa ka faa'iidi jira marka tasarruf fuduuliya xaggee buu kaga jiraa tasarrufka fuduuliga wuxuu kaga jiraa iibka hore waa loo dirsaday laakiin neefkan dambe ee uu dib u gaday soo tasarruf fuduuliya maha yaa u dirsaday ma nebigaa u idmay uma idmin laakiin nebigu markuu ka war helay ya ma burinin sidii buu raalli ku noqdo weliba ugu duceeyey soo ma marka tasarufka fuduuliga ah ee ruux aad ku kalsoon tahay u samayso isagaad u samaysa adiga ma samaysanays haddaa adiga samaysato dhac bay noqonee soo ma ee waxaa laga wadaa waxaad u samaynaysaa limaslaxatihi isagaad u guntaysaa caqdiga tasarufka fuduuliga ah marka cala araajix hadduu raalli ku noqdo socodsiiyo ruuxii maaliga ahaa idanka lahaa markuu ka war helo waa asaxaya cala araajix saasaa lagu socodsiinaya macana ayib wuxuu sheekhu isweydiinayaa tasarufkaa fuduuligaa ma gelayaa nikaax caqdu nikaax ma gelaya caqdu nikaax hadda beec baan ku miaalinay sooma laakiin nikaaxuna waa geli karaa oo maalan waxay noqon kartaa waxaad ogaatay nin saaxiibkaayoo guurdoon ah gabadh buu raaraadinaya oo doondoonaya nin baad la fadhiisatay gabadh leh markaasaa waxaad u sheegtay warniyo nin saaxiibkay ah baa gabadh doonoo gabadh raarraadinaya aduguna gabadh baad leedahay gabadhaada ma siine diyaar baan ahay buui waan siine ninkan wuxuu ka baqay marka hadduu yidhahdo ninkii baan raadinhayaa inuu jaanisku ka fakado ninkiiba uu ka noqdaba ballanqaadka markaasuu yidhi waad fiicantahay khayr allah ku siiye haddaba aan dhammayno waaya diyaar baan ahay caqdigii baaba la sameeyeyba ninkii gabadhii waa loo guuriye kamana warhayo caqdigaa ma asaxaya mise ma asaxay guurkaa ma asax mise ma asax waa adoo uun gabadh doon inaad tahay lagu ogyahay oo gabadha lagu siiyey iyo gabadha laguu guuriyey iyo midna aan ka warhayninoo uun gabadh lagugu xidhay uun ya ma asaxaya mise ma asaxaya ra'yigii hore ee jumhuurta haddii la qabto ma asaxaya waa soo ma laakiin ra'yigan dambeen rajaxnay sheekhuna rajaxay haddii la qabto hadduu isagii raalli ku noqdoo duceeyo wabilaahi tawfiiq reerku waa idilyaha laysu gurigeeyo ma war baa yaala soo ma taas waxaa la mid ah yacni caqdiga nikaaxana waa geli karaa tasarufka fuduuliga ah sidaasuu sheekhu leeyay waana sawaab wey macnaa leanna cuquudda waxa ku galgadsan yihin ma jiro ayib idan natiijadu waxa weeye cuquudda cuquudda kadalika gabadha la guurinayana way geli doontaa waa u tegi doonna insha allahu tacala cuquudda ama noocay dooni ha noqoto tabarucaad mucaawadaad tawhiiqaad nikaax waxay dooni ha noqoto cuquuddu waa in caqdigu ka soo fulo ruuxii iska lahaa ee maaligga ahaa allaahumma inuu yahay tasarufka fuduuliga ah oo laga soo reebaya mooye isaga qaacidada waa laga soo istinoonaya asalku waa sidaa marka wa sharطu caqdin kownuhu min maalikin waa intaa marka wa kullu dii wilaayatin kalmaaliki shardigaasi wuxuu ka wada sharigaa dambaan dhihi lahaa macnaha wuxuu ka wadaa ciddii wilaaye leh wilaayada waxa la yidhaahdaa oo macnaheeda talahayn baa la dhahaa soomaaliga talahayn waa talo lagu dhiibay ama sharcigaa kuu dhiibay ama ciddii lahayd baa kugu wareejisay oo xaqii buu lahaa isagaa kuu dhiibtay ka go'an qaadaa lagu yidhi sidii maslaxa ah uga go'an qaadaa lagu yidhi marka dadka wilaayaadka u saaxiibka ah maaligii iska lahaa oo kaley la mid yihiin xagga caqdinta iyo ishtiraadka ee mxuu ahay ridahooda sidii maaligoo kaley noqonayaan ayib dadka wilaayaadka leh ee qaybay u qaybsamaanoo cid wilaayole wilaayadiisana sharcigu bixiyey wilaayadiisuna ay caam tahay waa madaxa muslimiinta madaxda waa asxaabulwilaayaat laakiin wilaayadooda waxaa bixiya sharciga isagaa wilaayo siiyey oo wuxuu wilaayo u siiyey inay ku tasarufi karaan raciyadda iyo maslaxadeeda raciyadda wixii maslaxa u ah inay ku tasarufi karaan wilaayadaas xilkaa waxaa u dhiibay sharcigaa u dhiibay waana wilaaya caam baa la yidhahdaa ayib suldaanka waa waa suldaanka ciddii wilaaye isaga uga hoosaysa la waaya wilaayadeeda isagaa qabanaya soo ma saas daraaddeed ba xadiiska nebigu wuxuu aha sal lla alay wasalam ee muxuu ahaayey nikaaxa gabadha guurinteeda fain ishtajaruu faalsulطaanu waliyun man laa waliya lah hadday dadkii gabadha awliyadeeda ahaa isku qabsadaan guurinteeda ooay ku kala bixi waayaan madaxa muslimiinta iyo qaadiga ayaa u ah weli ciddii aan weli lahayn gabadhii weli loo waayo ama awliyadeedu isqabsadaan ama ay guurin waayaan weligeedu waa qaadiga ama sultaanka muslimiinta yaa weli ka dhigo wilaayadaa u dhiibay ya sharciga wilaayadaa markuu leeyahayna hadduu ku tasarufo wuxuu la mid yahay maaligii oo ku tasarufay oo kaleeto aabbaheedoo guuriyey iyo qaadligoo guuriyey ama xaakimka muslimiintaoo guuriya fii hadihi alxaala isku mid bay noqoneen saas daraaddeed muxuuna yidhi wa kullu dii wilaayatin kalmaaliki buuri taa waa wilaayada caamkaa ah. wilaayo kalaad jirto iyadana sharciga asalkeedu ku sugan yahay laakiin wilaayo khaasa ah wilaayo khaasa ah wilaayada khaaska waxaa la yidhahdaa waa dadka la yidhaahdo qusarka dadka aan danahooda qabsan karin in danahooda gacanta loogu hayo maalan dadka waalwaalan soo dad mas-uula ka ah ma jiraan wilaayadooday hayaan dadka maalan caqliga aan lahayn wilaayadooday hayaan caruurta yaryarka ah wilaayadooday hayaan qusar baa la yidhahdaa waa dadka aan yacni aan arrimahooda inay ku tasarufaan oo maamushaan aan awoodi karin waay dadkaas xoolahooda iyo masaalixdooda kuwa gacanta ku haya ayaa waxaa la yidhaahdaa waa waali laakiin waa waali wilaayadiisu khaas tahay waxaa ka mid a yacni wasiyulyatiim baa ka mid a ama waliyulyatiim agoonka weligiisa gacanta ayaa ku haya adeerkii walaalkii baa gacanta ku haya cid lagala dardaarmay waxaa la yidhaahdaa waa weligiisa waa qolyahaasi iyaguna wilaayadoodu khaasba ha ahaatee laakiin harcigaas siiyey sharcigaas siiyey hadday tasarufaan okay qaybta saddexaadi waxa weeye waa dad wilaayadoodu ay sugan tahay laakiin wilaayada waxaa siiyey maaligii iska lahaa sharciga ma aha laakiin maaligii xaqan lahaa baa ku wareejiyey saddex bay iyaguna noqonayaan wakiilka iyo wasiga iyo naadirka saddexaasaa la yidhahda wakiilku waxa weeye cid aad adoon nool aad u xil saaratay muhiimadadahaaga qaar ka mida war waxaad tidhi badeecadan qaadoo ii soo iibi lacagtan qaadoo halkaa wax iiga soo gad waa wakiil adoon nool baa waxaad ku wareejisay tasarufkaagii qaar ka mida markaasuu kuu soo qabanaya niyaabatan canka aduu naa'ibkaaya kaa wakiil baa la yidhahda sida ninkii haddaan soo marina soo maha curwat albaariqi markuu adhiga soo iibinayay yuu u soo iibinayay yaa dirsaday ya nebigaa dirsaday soo maa waa wakiil wakiilku marka wilaayuu leeyahay laakiin wilaayada yaa siiyey ya maaligii baa siiyey soo ma qabalka labaadna waa wasiga wey wasiga waxaa la yidhaahdaa waa ruuxa aad u dardaarantay markaad dhimato kadib inuu ku tasarufo xoolahaaga qaar ka mid ah wasi baa la yidhahdaa wasi baa la yidhahdaayo xoolahaagii baad markaad dhimanaysa waxaad tidhi intaas waxaan ugu talagalay halkaa waxaanan mas-uul uga dhigay hebel waxaa la yidhaahdaa wasiyi baa la dhaha carruurtaadii aad ka tegaysay baad nin waxaad tidhi carruurtayda haddaan tagoon dhinto hebel baa mas-uulka ah wasiyi baa la yidhahdaa xataa qaraabada kale isagaa ka xoog badan nin shisheeye ah hadduu aabbahood kala dardaarmo oo dardaaran qoloo la yidhaahdo ilmahayga ninkaasaa mas-uul ka ah walaalkood ninkaasaa uga awlaysnaanaya wasiyi baa la yidhahda marka wasiyigu waa cid aad ugu talagashay bacda mawtika xaq aad lahayd inuu ku tasarufo isagana waa yani waxa weeyaan wuu tasarufi oo waxbuu caqdin laakiin biidni lmaalik soo ma a saas way macnaha ka saddexaadi waa ninka la yidhaahdo naadirulwaqfiga naadirka waxaa la yidhahdaa awqaafta sharciga ayaa loo isticmaalaa yacni waxyaalaha maguurtada ahee awqaafta ah ayaad waqaftay maalan beeraad baad waqaftay guryaad waqaftay dukaamaad waqaftay jiha mucayanaad ku waqaftay dalabatulcilmiga maalan fuqarada masaakiinta masaajidda dacwada ayaad ku waqaftay cidda aad u dhiibtee mas-uulka ka noqda waqafka ee ilaalinaya ee u taagan baa naadir la yidhaahdaa waa nooc wakaalo ah laakiin waxaa loo isticmaalaa naadir baa la yidhahdaa naadiru lwaqfi bay ku leeyihin soo ma saddexdaasi marka waxa weeyaan waa wilaayay leeyihiin laakiin wilaayadooda yaa u dirsaday maaligii ama waa wakiil ama waa wasiy ama waa naadir oo awqaafta ku saabsan waay saddexdaa mid bay noqonaysa ayib qolyahaasi marka iyaguna wilaayadoodaasay leeyihiinoo markay tasarufaan tasarufkooda waa sax tasarufkooda waa sax maxaa u dhexeeya wakiilka iyo iyo wasiga ya farqiga udhexey muxuu yahay mid waa bacda almowt midna fii xaalat almowt waay fii xaalat alxayaa soo ma laakiin farqiga u dhexeeya wuxuu yahay e, e, rasmiga ah wakiilkan wakiilka haddaad casisho wuu casilmaya soo ma waad dirsata maalan waxaa tidhi ii soo iibi alaabtaas intuusa soo iibinin baa tidhi ka joogso sumada casil laakiin wisaayada iyo wasinimada ma casilmayo alwasiyu laa yancazil waa wakaalo madaa xayaatii soconaysa wa soo ma ila ninkii lahaa arrintan waaba tegayba aakharuu jiraa adigaa si fuula ula wareegay yaa kaa qaadi kara w marka yaa ku casili kara saas way macanaha marka farqi udhexeey waxay wasiga waxba lagama qaadi karo laakiin wakiilka waa laga qaadi karaa waa laga wareejin karaa maana ayb wa shartu caqdin caqdi shardigiisa kownuhu ahaanshihiisa wey min maalikin midkii iska lahaa xaggiisa uu ka ahaado wa kullu dii wilaayatin mid kastoo talahayn u saaxiib ah taladaa u haya ama sharcigu ha u dhiibo ama ninkii iska lahaa ha u dhiibo kullu dii wilaayatin kalmaaliki kii iska lahaa oo kaluu la mid yahay xagga tasarufka iyo caqdiga guntidiisa laakiin waxaa sharti ah oo wilaayaadku sidoodaba asal u ah yacni waxa weye waa manuuta bilmaslaxa manuuta bilmaslaxa maxaa laga wadaa waa masalada yidhaahdaan tasarufu alimaami manuutun bilmaslaxa wakadalika tasarufu kulli dii wilaayatin manuutun bilmaslaxa waa yacni waa inuu u tasarufo ciddan uu wakiilka ka yahay sida ay maslaxada ugu jirto hadduu maslaxadiisa u tasarufo ama si aan maslaxadooda ahayn uu u tasarufo waa dembiile tasarufkiisuna sax maaha soo ma waa inuu fiiriyo maxaa danta ugu jirtaa dadkan aad wakiilka tahay ama aad weliga u tahay wakullu man ridaahu hayru muctabar ka mubra'in facilmuhu laa yuctabar wakullu man cid kasta oo ridaahu ridihiisu hayru muctabarin mid la ictibaarinaya hayrkii uu yahay midaan la ictibaarinaynin uu yahay ka mubra'inba weeye ka la cafiyey oo daynta laga cafiyey oo kaleba weeye fa cilmuhu ogaanshihiisana laa yuctabaru lama ictibaariyo waxba lagama soo qaado yacni qaacidadu waxa weeye cid kasta oo ridihiisa uusan shardi ahayn tasarufka inuu raalli noqdo tasarufkan inuu raalli ku noqdo ridihiisaasi cid kastoo uuna shardi ahayn ogaysiintiisiiyo la socodkiisii iyo ogaanshihiisuna shardi maaha la ictibaari maayo mar hadduu ridihiisu muctabar uusan ahayn ogaanshihiisuna muctabar maaha saasuu ina leeyay ayib <clears throat> maalan wuxuu inoogu miaaliyey ka mubra'in ka mubra'in mubra'a waxaa la yidhaahdaa waa ruuxa aad daynta ka cafiday dayn baad ku lahayd dayntii baad ka cafiday waad ka saamaxday dayntii inaad ka saamaxday inaad ka saamaxdo raalli inuu ku noqdo ma shardi baa may shardi maaha waa sida uu sheekhu wado laakiin sharaxa mas'aladaa waxbuu ka dhihi doonaa laakiin miaalkan hadda uu ku bixiye nadmiga ama uu beydka dhexdiisa ku bixiyey waa mas'ala madhabiya saasaana ku wadaynaa wuxuu leeyahay ruuxa markii dayn laga cafinayo inuu dayntaa in laga cafiyo raalli ka noqdo adaa dayn ku leh dayntii baad ka dhaafaysaa inaad daynta ka dhaafiddeeda raalli inuu ku noqdo oo ku qanco oo ogolaado shardi ma ah mar haddayna shardi ahaynna inuu ogaadana shardi ma ah soo ma inuu ogaadana shardi ma ah leesh lianna ogaanshaha waxaa shardi looga dhigayaay ogaanshihii waxaa ku xidhan ridaha laakiin haddaba ridihiiba uusan shardi ahayn ogaanshihiina shardi maaha min baabin wla soo saas maa yani waa kasii xag jiraa wey manaa ayb ka mubra intaasuu ku miaaliyey laakiin masaladu waa masle khilaaf ku jira masale waa masle khilaaf ku jira manaa oo wuxuu leeyahy maalan haddii aad ruux dayn ka cafido cafintu siismo oo kale maaha laakiin cafintu waxay ka dhigan tahay wasfi dimmadiisa saarnaa oo aad ka kor qaaday un dimmadiisa iyo qoortiisaa waxay saarnaa sifa ah daymaysne waa ii daymaysan yahi waxaan ka qaaday uun wasfigii ahaa waa ii daymaysan yahi laakiin haddii aad hibo siiso ood shay siiso sharti ma aha inuu kaa aqbalo siintana waa inuu ogsoon yahay waana inuu raalli ku noqdo leanna hibada iyo siismadu waa cayn la siinayo cafinta daynta laga cafinayana waa wasfi laga kor qaadayo wa farqun bayna alwasfi waalcayn halkaasuu marinayaa masale muxuu ahaayo yacni wuxuu ka dhigayaa oo kaleeto oo miaal kala mid dhigayaa ruux baa maalan wuxuu kugu lahaa eh, bur ama qamandi ama bariis oo laga fiican yahay wuu kugu lahaa daynahaan baad uga qaadatay xilligii gudidda marka la gaadhay baa waxaad siisay tii uu kugu lahaa tuka fiican miisaanku waa intii beegiddu waa intii qiyaastu waa intii laakiin maxay isdheer yihiin xagga wasfigay isdheer yihiin maadaama wasfi aad siinayso marka ama sifo aad ka kor yeelayso ridihiisuna sharti maaha cilmigiisuna sharti maaha laakiin haddii waxa aad ka qaadayso uu yahay ama siinayso cayn yahay sida hibadoo kaleeto sharti weeye inuu ogaado raallina ku noqdo taasi marka waxa weeyaan oo macnaha waxa weeye waa qaacida madhabiya oo qaacidadu waxay leedahay yacni hibat alawsaaf laa yushtaratu fiiha alridaa wa isaalat alawsaaf oo ibraaga ah laa yushtaratu fiihi alridaa saas way macnaha yacni awsaafta iyo acyaanta kala duwan adiga masaladaasi masalo xoogaa iska yar adag waay laakiin marka loo noqdo ruuxa daynta aad ku leedahay cafintiisa inaad cafiday oo dayntii ka saamaxday inuu ogaado ma shardi maaha madhabka xanaabilada inuu ogaado shardi maaha li'anna inuu raalli ku noqdaan shardi ahayn mar hadduusan radihiisu shardi ahaynna cilmigiisuna shardi maaha soo ma laakiin masaladu waa masale khilaafiya oo maalan madhabka maalikiyadoo kale waxay leeyihiin inuu kaa ogolaado cafinta mooye cafintu ma ansaxayso waa inu isagu ogolaado inaad cafido xanafiyaduna waxay leeyihiin ma ahee inuu soo hadduusan soo celinin oo markii laga cafiyo uusan diidin waa cafismaysaa hadduusa diido xaq buu u leeyahay li'anna cafintani waxay keeni kartaa berri inaad ku gal ku manno sheegato manna sheegadkuna waa shay qalbiga bini aadamka dhibaya waayo soo ma marka maadaama ay dhibi karto ilaa wa ilaaba inaad ogaatana sharti ma ah inaad ogolaatana sharti ma ah inaad raalli ku noqotona sharti maaha oo waabay dhibayaaye berri ninkan isiiye iga cafiyey hadduu berri i yidhaahdo soonigii shalay daynta kaa cafiyey maaha soo dhaawaca qalbiga gaadhaya maaha sidaas daraaddeed barnaamijka noocaasa ugu yaraan waa inaan ogahay madhabka maalikiyada buuna rajaxayaa sheekhu oo hadduu rajaxayo muxuu beydka ugu miaaliyey madhabka xanaabilada ee marjuuxa agtiisa ka ah leanna waxa wey qaacidadaa waxay tahay qaacida madhabiya hadday qaacida madhabiyada tahayna miaalkii madhabku ku miaaliyey saas way macnaha ama masaladu markay timaado madaahibta kale markay timaado ikhtiyaarkiisuu sheekhu leeyahayo sidii la xoog badan buu dooranaya waxaa la mida ah masaladaasi oo tusaalayaasheeda ka mid noqon karaya ninbaa xaaskiisa furay saddex bilood baa ka soo wareegtay umuuna sheegin ma ogeysiinin saddex bilood baa ka soo wareegtay saddex caaday heshay saddexdaa bilood haweenaydaasi ciddadeedii ma dhammaatay mise ma dhammaanin hmm? waa dhammaatay oo say ku dhammaatay waxba maynan mabayna ciddo tirsanin mana aynan ogaanin mana aynan ka warhaynin soo ma sax jawaabtu waa sax ciddadeedii waa dhammaatay leesh lianna alaaqa inay raalli ku noqoto sharti maaha soo saas maaha waa xaq uu ninku leeyahy man hadduuna ridaheedu sharti ahaynna cilmigeeduna sharti ma aha soo ma sharti ma aha oo waa dhacayaa talaaqu laakiin maadaama axkaam ay ka ratimayso inuu u sheego furitaanka waa masale dhankaa marka laga fiiriyo laga maarmaan noqonaysa leanna haweentii xuquuq baa ka dhalanaysa axkaam baa ka dhalanaysa laakiin dalaaqii waa dhacaya waxaa la mid a maalan haweentiisiibuu furay ciddadii bay ku jirtaa balqadii koobaad ama tii labaad buu ku furay ciddadii bay ku jirtaa wuu soo ceshaday isagoon u sheegin ceshigaasi ma asaxaya ya waa ashaxaya soo ma lanna alla wuxuu yidhi wabucuulatuhunna axaqu biraddihinna fii dalika ciddada rajciga inay soo ceshadaan iyagaa u xaqnimo leh maadaama ay xaqiisii tahay soo ceshigana ayada ridaheeda inay raalli ku noqoto ayna shardi ahayn inay ogaatana shardi maaha soomaad faham marka shay kasta oo riduhu uusan shardi ahayn ogaanshuhuna shardi maaha adigu miaalka ruuxa daynta laga cafinayo waxaa kaga habboon badan tusaalayaashan kalea kaga habbooni badan tusaalayaashan kale ayaa kaga habbooni badan saas way macnaha waxaa miaal kaleeta noqon kara sidoo kale nin baa wiilkiisii oo qaangaadh ah yuu u guuriyey isagoon raallina noqonin wakaalaninna wiilkiisiioo weynoo qaangaadh ah yuu aayar gabadh uu guuriyey wiilkii kamana warhayo raallina kuma aha yacni ridihiisana lamana ogaysiinin idanna lama weydiinin cidna ma wakaalanin aabbiyuunbaa gabadha ku siiyey soo in badan ma dhacdo guurkaasi ma saxba mise sax ya la asawaab laysa bisaxiix a guurkaasi sax ma aha muxuusan sax ku ahayn ninka gabadhuu guursanayo raalli inuu ku yahay ridihiisu shardi ma yahay ridihiisu hadduu shardi yahayna cilmigiisuna waa shardi waa baabkaan hadda ka hadlaynay cagsigiisa waa soo ma marka meel kasta oo riduhu shardi yahay cilmiguna waa shardi meel kastoo riduhu uusan shardi ahaynna cilmiguna shardi maaha ya masaladii fuduuliga geli marka Ah, masaladii fuduuliga halkaa la aado haddaad rabto soo ma laakiin fil asli ma hayno ridihiisii ma hayno lalamana socodsiinin inuu dib ka ogolaado waa meesheeda laakiin asal ahaan maya fil asli maya saas way ayib kadalika sidoo kale waxaa la mid ah hadduu gabadhiisa u guuriyo nin kuf u ah xagga diintii akhlaaqdaba kuf u ah laakiin gabadhiisii mana muusa u sheegin nin unbuu arkay qiimo badan markaasuu aayar gabadhiisi la jeclaaday gabadhii u muusan sheegin waxba muusan la ogeysiinin aayar wuu ku dhajiyo war gabadh noocaasaan le iga guursa khayr allah ku siiyo dhag meeshii baaba lagu kala tuurayba gabadhiina waxba looma sheegin lamana socoto warna ma wahaysaba ayib ma sax baa mise sax ma fi lasli sax maaha allahuma tasarufu اlfuduuli inaad la aadaan meesheeda waana saasaa sax walow madaahibta badankood ay qabaan aabbuhu gabadhiisa wuu guurin karaa haddayna ayna ayna ahayn garoob oy gabadh tahay wuu guurin karaa wuu qasbi karaa bay qabaan laakiin cala araajix mana qasbi karo hadduu guuriyana iyadaa khiyaar le markay ogaato sidaas xadiiska abu daawuudkay ku sugantah gabadh nabiga u timi sal lay slam oo tidhi aabbahay baa i guuriyey anoo kahanaya oon rabin ayay nabiga u timi saasay ugu sheegatay xadiiska ibn cabaas fii sunan abi dawuud markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal lay slam nebigu fakhayarahaa wuu khiyaar geliyey muxuu khiyaar geliyey guurkii aabbaha yeel khiyaar baad u leedahay diid oo ka tala bax khiyaar baad u leedahay soo ma midda garoobka iyada warkeeda iska baddaha midda garoobka iyadoo amiiratu nafsiha wax ka agdhawaan dhowaan kara ma jiro ah, agteeda lagama bixi kara marka yacni riduhu waa sharti gabadhu cidda ay guursanaysa inay raalli ku noqoto waa sharti hadday sharti tahayna inay ogaatana waa sharti soo ma inay ogaatana waa sharti haddii la sameeyana waxay ku xidhan tahay gadaal dambe markay ka war hesho loo sheego inay raalli ku noqoto iyo inay diiddo hadday diiddo ma jiro caqdigaas hadday ogolaatana sidaasuu caqdigu sax ku noqonaya oo marka waxaan gelinaynaa tasarufkii fuduuliga ah wahaakada saas marka wa kullu man cid kasta oo ridaahu ridihiisu raalli noqoshadiisu hayru muctabarin wax ka qaad ayna lahayn waay ridihiisu uusan wax ka qaad lahayn oo caqdiga uusan saamayn ku lahayn ka mubra'inba weeye miaalkuya mid la cafiyeyoo daynta laga cafiyeyba weeye fa cilmuhu ogaanshihiisu laa yuctabaru wax ka soo qaad maleh ah, inuu ogaanshadana wax ka soo qaad maleh lianna yani waxaa la yidhaahdaa alridaa farcu lcilmi waay alridaa farcu lcilmi shayga waxaad ku raalli noqon kartaa markaad ogaato un soo maha shay majhuula miyaad ku raalli noqon kartaa maxaad ku raalli noqonta maba garanayside shaadan ka warhayninba raalli maa ku noqon kartaa shayga markaad raalli ku noqonayso waa inaad og tahay oo riduhu wuxuu farac ka yahoo raacsan yahay ogaanshaha shaygii markaad ogaato ayaad ama nici ama aad ogolaan ama diidii ama ogolaan ama raalli ku noqon ama ku noqonayn waa markaad ogaato soo maa saas daraaddeed ogaanshaha horeeya ogaanshahuuna riduhu ka dhashaa saas way macanaa ayib marka ridihiiba haddii uu shardi laga dhigin cilmiguna shardi ma noqonayo wakullu dacwa lifasaadi alcaqdi maca iddicaai sixatin laa tujdi wa kullu dacwa sheegasho kasta lifasaadi lcaqdi la sheegto caqdiga fasaadidiisa la sheegto maca ddicaa'i sixatin asixid sheegashadeed la jirankeedana ah laa tujdii sheegashadaa hore waxba ma anfacayso laba sheegashaa meeshan ishaysa caqdi baa la wada galay baa labadii wada gashaybaa midna wuxuu leeyahay waa faasid oo ma asixin midna wuxuu leeyahay wuu asaxay soo ma sheegashada la sheegto caqdi inuu fasaaday caqdi guntamay inuu buray oo fasaaday sheegasho la sheegto hadday la jirto sheegasho kaloo inuu asaxay ah sheegashada hore ee fasaadidda sheeganaysaay wax ka soo qaad male mana anfacayso dee la qabanayaa weye sheegashada sheeganaysa inuu asaxay soo ma caqdigii inuu asaxay cidda ku doodaysa ayaa warkiisa la qabanaya ama cidda le ma cabdigeennii ina dhex wuu fasaaday ku doodaysa warkiisa la qaban maayo saasqawaacidda waxay ka mid tahay eh, mufiidka oo marka dadku isqabsadaan lagu kala saaro labada ruuxee yanii eh, caqdiga wada galay eh, hadday isqabtaan oo midkood uu yidhahda caqdigeennii ina dhex maba asixinba ah, maxaa yeele maba ogeynba cilmi ma lahaynba ama wuxuuba yidhiba maya caqdigii ina dhex maray ma jiro oo muxuu jiri waaya dee jumcadii markii la aadaamay aadaankii dambaan yaan yaan yaan caqdiga samaynay kanna wuxuu leeya maya way ka horraysay midna wuxuu leeya maya xilligii oo xaaraantaan caqdinayo waa faasid midna wuxuu leey warmay way ka horraysay waa sax keed qabani marka midka waa saxle baad qaban midka fasaadka sheeganaya warkiisu caddayn buu u baahanaya sababtu maxay tahay lanna asal waxaa ah cuquuddu hadday guntanto sixa asal u ah soo ma cidda fasaadka sheeganaya marka wuxuu ka baxsan yahay asalkiibuu ka baxsan yahay cidda sixada sheeganaysana asalkiibay fadhidaa soo saas ma saas daraaddeed qowlkiisaa la qaban dhaarna wuu ku dari doonaa baydyada soo socduu ku dari doonaa dhaar buu raacin doonaa laakiin qowlkiisaa xoog badan leanna asalkiibuu fadhiyaa yacni dacwa alfasaadna waa khaarijatun can اlasli lianna cuquudda muslimiinta dhex mara xataa cuquudda gaalada dhex marta asalka waxaa lagu xambaarayaa sixaa lagu xambaaraya wax cad oo buriya oo fasaadiya in la hela mooye asalka waxaa lagu xambaaraya inay cuquuddu asaxday saasaa asal ayb sidaas daraaddeed dacwadaasiiyo hadday ina soo gaadho ishaysigaas labada ninkee markhaati laga rabaa ya midka fasaadka sheeganaya soo ma liannahu lianna dacwaahu khaarijatun can ilasli soo ma ninkan kadaa tale caqdigeennii wuu asaxayna asalkii buu ku fadhiyaa isaga caddayn iyo markhaati keen la dhihi maayo bayine keen baan leenahay ninkan leh jumcadii oo la aadaamay baynu caqdiga gallay markhaati keen baan caddayn keen baan leenahay hadduu keeni waayo warka waxaa loo celinayaa ninkii saaxiibkii ahaa ee sixada sheeganayay isagaana warkiisa la qabanaya maca alyamiin oo inoo soo socoto waa la dhaarina albayinatu cala almuddaci walyamiinu cala man ankar halkaasay maraysa mar waxyaalaha sidaa loo yeelay waxaa ka mid a buu sheekhu leeyahy baabkaas haddii la furo oo cuquudda in eh, burinteeda iyo ifsaadinteeda haddii baabkaa la furo cuquud fara badan baa si fudud lagu fasaadinaya marka waa in baabka la xidho nin kastoo ruux wax ka gatay gadaal dambana markuu caqdigii sameeyey ka qoomamooday oo wixii la qumanaan waayey soo irid ka dhigan maayo oo dhihi maayo caqdigeennii waa fasaaday cuquuddii marka iyo suuqyadii iyo kala socodkii iyo waxbada dhib badan baa gaadhaya sidaas daraaddeed caqdiga waa in la adkeeyo ifsaadintiisa ma dhacay caqdigu ma guntamay waa fasaaday warkaa ninka la yimaada waa in meel adag lagu xidho xadhig adag in lagu xidho si loo ilaaliyo cuquudda iyo mucaamalaadka iyo aswaaqda iyo fawdada iyo fasaadka looga ilaaliyo saas way tusaalayaasha waxaa ka mid a sheekhu uu ku miaalinaya maalan ninbaa wuxuu ka gaday nin kale baabuur buu ka gaday soddon kun buu kaga gaday buu laba beri kadib buu soo noqday oo ninkii baabuurka gatay buu u yimid markaasu wuxuu yidhi war beeceenni ma asixin oo maxaa dhacay leanna aadaankii jumcada kadib buu dhacay ninkii baabuurka gatabu wuxuu yidhi war waxba kama jira waxaas aadaanka lama aadaamin jumcada markii beec weyna dhex maray ayib waxaan qabanaynaa nin kaye leh waa saxiix nin kale baan sheeg qabanayna warkiisa kan kalena waxaan leenahay caddaynteen inuu beecu wakhtigaa dhacay ayib waxaa ka mid a ah maalan oo uu tusaalayaasha sheekhu ka dhigay ninbaa laba nin baa wax kala gatay kii baa'ica ahaa ee badeecada lahaa ee iibiyey e ayaa wuxuu yidhi beeceenni saxiix ma ahayn li'anna beeca markaan kaa gadanayay qaangaadhba ma ahaynbu maba qaangaadhinbu markii kadib baan gaadhay saddex beri kadib baan biyihii helay oon qaangaadhay laakiin markaan kaa gaday ilmo yar baa man ahaaba caqdigeennu waa qayru saxiix waa faasid maxaan leenahay kanna wuxuu leeyahy war nin weyn abaad wax iga gadatay maxaa ilmaha iyo waxaad sheegaysa caqdigeennu waa saxiix keen qabanayna ah, ninkan le caqdigeennu waa sax baan qabanaynaa warkiisa kan le waan qaan gaadhay leho maalmay biyo igaga yimaadeen warkaaga caddee baan leenahay caddaynkeen inaadan yani qaangaadh ahayn waa markii la yidhaahdo cuquudda asixiddeeda qaangaadh baa shardi u ah yaana masala khilaafiya wey maanaa ayb <coughs> waxaa ka mida ah maalan oo tusaalaha saddexaad uu sheekhu ka dhigay ruuxba maalan gurigiisii buu gaday gurigiisii buu gaday gurigii markuu gaday kadiboo lagu kala wareegay ayuu waxoogaa ka qoomamooday guriga ka wareegayo inuu soo ceshaduu damcay markaasuu wuxuu yidhi gurigii niyaho aan kaa gaday een kala iibsanay nin kaluuba rahan ula yaallay nin kaloo dayn igu leh baabarahan uu ula yaalay sidaas daraaddeed caqdigeennii ma asixin meeshaa macnaha wuxuu ka wadaa sideedaba shayga rahanta ah lama iibin karo ilaa rahannimada laga soo fakiyo soo ma yacni shayga rahanka aad u dhigtay oo dayn lagugu leeyahay ciddii kugu lahayd aad u dhiibtoo tidha hayso intaan daynta kaaga keenayo shaygaasi waa mashquulsan yahay oo waa la haystaa ma gedi kartid ilaa aad soo fakiso soo ma oo dayntii intaad bixiso aad ka soo qaadato ama intuu kuu saamaxo aad kala soo wareegto saas daraaddeed bil ijmaaca weeye shay cayn rahan ku jirta iib ma gasho ninkani marka wuxuu rabaa inuu caqdigii buriyo markaasuu wuxuu yidhi cayntii aan aankaa gurigaygii aan kaa gaday niyo markaan kaa gaday waaban ishalmaansanaaye nin baaba rahan u haystayba bangi baan xoole kaga iibsadoo rahanba u haystayba sidaas daraaddeed caqdigeenni ma ansixine soo celiniyo lacagtaadii qaado gurigii igu soo celi kanna wuxuu yidhi maya ee kugu soo celin maayo caqdigeennii waa asaxay gurigan anaa iska leh lacagtiina qaadata inan kala dhaqaaji buui keen warkiisa qabanayna ya ninka guriga waa asaxay leh ee iibsaday baan qabanaynaa warkiisa kan kale warkiisa waxaan ku qaban karnaa inuu keeno bayino keeno caddayn keeno waraaqihii rahanta iyo caddayntii rahanta iyo markhaatigii rahanta keen hadduu keeno sax caqdigu markaa waa baatil sooma waa laga noqon gurigii waa la celin lacagtiisiina ninkii waa qaadanaya saas man tusaalayaashaa faraha badan buu sheekhu ka bixiyey muhimadduna waxa weeye muxuu ahaaye sheegashada fasaadka la sheeganayo hadday garab socoto sheegasho sixa la sheeganayo sixadaa xoog badan markaa waa markuu caqdigu dhaco kadib lanna dacwa sixa cala alasli wa dacwa alfasaadi khaarija can اlasli khaarija can اlasl saas way macnaha wa kullu dacwaa sheegasho kasta lifasaadi اlcaqdi la sheegto caqdigii inuu fasaaday maca ddicaa'i sixatin asixid sheegashadeedana la jirankeeda ah laa tujdii sheegashadaa fasaadka la sheeganayaay laa tujdii ma anfacayso waxba laga soo qaadi maayo allahuma in bayine iyo markaa ay caddayn hesho mooyaan nacam fadlasha اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد وسيلة الفضيلة وبعثه محمد الذي عز وكل ما ينكره الحس امنع سماع دعواه وضده اسمعا وكل ما شيء كست oo yunkiruhu uu inkirayo diidayo alxisu xisku uu inkirayo imnaca manci yani imnac waay imnaca manciyoo diid samaaca dacwaahu sheegashadiisa dhagaysigeeda diid wadiddahu kaa lidkiisana ismacaa dhagaysa buu ku kaa lidkiisana dhagayso asagana dhagaysigiisa diid ayb baydkii horey ku xidhantay qawaaciddan hadda aan ku jirno waxaa la yidhaahdaa qawaacid addacaawa baa la yidhahdaa qawaacid addacaawa sheegashooyinka iyo isdacwaynta iyo isqabsiga qawaacidda lagu kala saaro waay dadkii sidii xuquuqdooda loogu kala garsoori lahaa bay ku saabsantah wa kullamaa kulladaasi waxay ku nasbisan tahay ishtiqaal saas macnaha kulla baa yaa la odhanaya macnaha shay kasta oo xisku diidan yahay dhegaysigiisa diid lidkiisana dhegayso wuxuu ka wadaa xiska waxaa la yidhaahdaa waa wixii caadada xiska horta waxaa la yidhahdaa yacni dareemayaasha shanta ah waxyaalaha lagu dareemo ee daahirkaabaa xis la yidhaahdaa xiskase hadda wuxuu ka wadaa wixii dhicitaankiisa caadada bini aadamka marka la fiiriyo uusan suuroobi karin waxaasi waa wuxuu xisku inkirayo ma dhici karo yacni waxa weeye qaab uun khaariqulcaada ah ama mucjizo ah mooyaane caadada bini aadamka iyo noloshiisa markaad fiiriso waa waxaan suuroobi karin waa waxaasoo kale ruuxa ku doodoo dood la yimaada dooddiisaa dhegaysan waxaan suuroobiba karin buu ku dooda oo kuula yimid oo iga dhegaysa uu ku yidhi ruux baan isku haysannahay warkaa warkiisaa dhegaysanay inaad maxkamad geyso oo aqbasho oo warkeeda iska baddaaya xataa dhegaysi ha ka ogolaanay buu ku yidhi laakiin waxaad dhegaysataa wixii mumkinee suuroobi karaa wixii mumkin ah waa wixii xisku rumaynaya waay wixii xisku diidan yahayna waa waxaan mumkin ahayn marka curfiga bini aadamka la fiiriy manaa ayb waxaa tusaale uu ka dhigayaa nin baa wuxuu yidhi maalan ilmaa la isku qabsaday laba nin baa isku haysta labada nine ilmaha isku haysta ilmuhu maalan waa toban sanuu jiraa labada ninee isku haysta ilmahana midna waa soddon jir midna labaatan sanuu jiraa labaatan sanuu jiraa nin labaatan sano jira baa wuxuu sheeganayaa inuu dhalay wiil toban sano jira nin bayna isku haystaan maxkamaddii baa laguu keenay sheekh baa tahay na kala saar baa lagu leeyahy ma intaad u fadhiisataad waxaasoo kale dhegaysan adiga ood wakhti isaga lumin dhegaysan waxaasoo kale waxaas wax la dhegaysta mee leanna waxa weye curfiga bini aadamku uu yaqaano toban jir ilmo ma dhali karo soo ma toban jir ilmo toban jir ah adoo labaanta jira markaad sheeganayso bimacnaa toban jir baad ku dhashay waa soo saas maa marka ma suroobi karto waa curfiga bini aadamkiiyo inta uu garanayo wax suroobi karto maa ilaahay maqdiradii qudradiisa iyo awooddiisa marka la aado soo wax suuroobi kara maaha laakiin maxaan ku xisaabtamayna waxaan ku xisaabtamaynaa sunanka iyo curfiga iyo muctaadka way wax lagu xisaabtamaya saas daraaddeed waa shay oo yunkiruhu lxisu ha dhegaysanni markaa dacwadiisa saasuu kule macnaha wuxuu miaal uga dhigay sidoo kale neef idaa baa laysku qabsaday buuhi neef ido oo yar neefka idahee laysku haysto waa neef afar beri buu jiraa oo dhallan yahay ama shan beri buu dhallan yahay laba ruux baa isku haysta mid wuxuu yidhi muxuu ahaay muxuu ahaayey neefkan yarka ah neefkii ii dhalay waa sabeyntan riman sabeentan riman ayaa ii dhashayoo saddex beri ama afar beri ama shan beri ka hor bay ii dhashay haddana way riman tahay ma suroobi kartaa ya saddex beri ka hor bay dhashay haddana way riman tahay oo inay dhashaba wax yar baa u laaban saas daraaddeed anaa iskale ma war isqabanayaa war waxaa cantara baqashka ha dhegaysan waxaas dacwo la qaada ma ahee ha dhegaysanin xisigaa diidaya waxyaalaha noocaasoo kale xisigu diidan yahay maxkamadna ha u qaadin hana dhegaysanine warniya waad wareersan tahay kac isbitaalada dadka waalan lagu daawaya tagdheh maba suurtagalba ma waaad ahriyaysa saas maanaa wuxuu ka wada marka waxa weeyaan abwaab masaail su-aalaha noocaasoo kale ah ee yani waxa way fara badan yihiin oo tusaale ahaan tusaale ahaan aad bay u fara badan yihiin nin la ogsoon yahay maalan inuu joogo maalan qaahiruu jooga qaahiruu jooga caawa nin baa meeshan lagu dilay nin baa wuxuu idhi ninkii halkan lagu dilay gacantii dishay waxaa lahaa hebel hebelkana waxaa la hubaa inuu qaahiro joogoba isagoo qaahiro jooga ruux gacantiisa meeshan ma ku dili karaa ya allahuma gantaal uun inuu meeshaa ka soo tuura ma aqaano waa dacwa laa tusmac waay macquul ma waxyaalaha marka sidaasoo kale xisigu diidayo ee sunanka iyo muctaadka bini aadamka ka baxsan waxaa dacwadooda ha dhegaysanin buu waxaas dacwadooda ha dhegaysanin maalan wuxuu leeyahay eh, eh, dayixii baa dhacay habeenkii la sugayey inay ramadaan bilato ama shawaal bilato bisha inay bilataa la sugayay maraasidan iyo mukabiraadkan waxyaalahan eh, lagu fiiriyo bishu markay yar tahay ee qalabkan la isticmaalo ayaa lagu fiiriyey markaasaa waxaa la hubsaday oo la ogaaday buu yidhi in bishii qoraxda ka hor dhacday hadday ka hor dhacdana macquul ma aha lama arki karo soo saas maa marka xiskii buu beeninayaa shahaadadiisu shahaadada noocaasoo kalea markaa qabanin sheegashada noocaasa waxbaa ka soo qaadin saasuu le macnaha ayib laba arrimood baa marka kale jiro yacni waxa weeyaan ha aqbalin iyo ha dhegaysanin baa kala jiruu sheekhu leeyahy midda aan ku leeyahay waxa weeye haba dhegaysanin ha aqbalin ma ahe haba dhegaysanin ha dhegaysanin maxaa laga wadaa bimacnaa yani nafyu samaac awlaa min nafyi alqabuul buu leeyahay saase manaa haba dhegaysanin faylba ha u furin qudaadna ha u fadhiisiinin warkana haba ka qaadin iska ta ku dheh saase manaa ayb wa kullamaa shay kasta oo yunkiruhu uu inkirayo alxisu xisku uu inkirayo imnacaa diid yani imnac weeye aliftaasi waa alafulitlaaq shicirka iyo gabayga dartii baa loo keenay imnac diidkaa isaga ha ogolaane samaaca dacwaahu sheegashadiisa dhagaysigeeda manci oo diid wa diddahu kaa lidkiisana ismac dhagayso ismaca iyadana waa alifitlaaq ismac dhagayso lidkiisu muxuu yahay lidkiisu waa maa yusadiquhu alxisu kaasaa liidu ah soo ma waxa mumkinkee suuroobi kara ee xiskii caadadu ay rumaynayso ee suurto geli kara kaa dhegayso sheegashadiisa qabsiga taa laysku haysta dhegayso oo dadka ka dhegayso laakiin wixii xisigu diidayo haba isku lugoynin taa iyadaa macnaha sidaas weya ayib bayinatan alzim likulli muddacin wamunkiran alzim yamiinan tuici bayinatan caddayn alzim ku laazimi likulli muddacin mid kastoo wax sheeganaya wa munkiran wa alzim ku laazimi munkiran mid diidan oo waxa lagu sheegtay diidanna waxaad ku laazimisaa yemiinan dhaar ku laazimi tuic waxaad adeecaysaa nebiga eh ay tuic annabiya way macnaha nebiga amarkiisii baad adeecaysaa oo saasaad ku amar qaadatay way macnaha ayib masaladani waxa weeye waa sidii aad u qaadi lahayd dacwada kuu timid dacwaa kuu timid seed u qaadi dacwada see loo qaadaa dacwada sida loo qaada waxa weeye ruuxna waa waa sheegte ruuxna waa lagu sheegte sheegtuhu waa muddaci waa ruuxa doodaya oo dhibanaha ah oo wax sheeganaya waay wax inay ka maqan yihiin sheeganaya muddacaa calayhiguna waa lagu sheegtaho oo waa ruuxa la dacwaynaye wax lagu sheeganayo markaad doonayso inaad garta qaaddo marka ood xugumkan qaaddo waxaad ogaataa kan wax sheeganayana caddayn baa laga rabaa wixiise inuu caddeeyo caddayn u keeno hadduu caddayntii waayo kan wax lagu sheeganaya waxaad ku laasimisaa dhaar ku laazim saasuu macnaha yani waa min iyadana waa min qawaacidi dacaawa baa weli socda sheegashooyinka iyo dacwooyinka qawaacidda lagu qaado xadiis baa masalada iyadaa iy asal u tahay yaa asal u ah waa xadiiska nebiga sal lay slam albayinatu cala almuddaci walyamiinu cala man ankar ah, ka wax sheeganaya caddayn baa korkiisa ka diidan ee inkirsanna dhaar baa korkiisa saasuu nebigu uhi salawatu rabbi waslamu caleyh ayb meeshaa marka sheekhu wuxuu si fiican uga hadlay oo aad u qiimo badan waxaa la yidhahdaa bayinada fuqahada in badanoo ka mida iyo kutubta fiqiga bayiinada waxay ka dhigayaan inay tahay markhaati bayina markhaati bay ku fasirayaan laakiin sida sawaabka ah bayiinadu way ka guda weyn tahay markhaatiga markhaatigu waa qayb ka mida ah bayiinada laakiin bayinadu markhaatina way noqon kartaa waxyaabo kalena bayinadu way noqon kartaa soo ma yacni leanna shareecadu waxay tidhi caddayn bay tidhi bayiina maxaa la yidhahdaa waa caddayn cala alqowli alraajix iyo sida saxiixa bayiina marka waxay noqon kartaa kullu maa abaana alxaqa wa adharahu fa huwa bayina wax kasta oo xaqa caddeeya oo ciddii xaqa lahayd caddeeya bayino wey ninka qaadigay u taallaa marka iyo xaakimka garta qaadaya bayiinada xaqa u caddaysay iyo xaqa maxaa caddayn kara waxyaabo badan buu isticmaali karaa markhaatigu waa ka mid markhaatigu waa nooc ka mida oo haddana markhaatiga sida laga qaadanayo shareecada qadaayaadka qaarkood afar markhaati baa shardi afar nin baa markhaatiga afar nin baa markhaatigeeda laga dhigay masaa-isha qaarkood sida zinadoo kale afar nin oon dumar ku jirin zinaday khaas ku tahay masaa-isha qaarkood oo kaleeto saddex nin baa shardi laga dhigay sida ninka xoolo lahaan jiray oo intuu caydhoobay waan caydhoobaye sekada wax layga siiya leh xooluhuna lagu ogaa inay xoolihii dhaafeen saddex nin oo ehelkiisaa markhaati caddayna waa inuu helo saddex nin hadduu waayo adeer taajir baad ahaydoo xoolaan kugu ogayne xoolahaaga allah ku barakeeyaa la dhihi sekada waba laga siin maayo ah, xadiiskii qabiisa ayaa tilmaamay masaa-isha qaarkood laba nin baa markhaati ah waana xuduudda markii laga reebo zinada iyo qisaasta iyo muxuu ahaayey ayaa inta badan loo shardiyeeyaa masaa-isha qaarkood laba nin ama nin iyo laba dumar ah ama nin iyo dhaarta mudaciga ayadana waxay yidhaahdaan waa masaa-isha xoolaha wixii xoolo ku saabsan ama xugum xoolo leh sida rahanta iyo damaanada iyo kafaalada iyo adiga tafaasiisha noocaasa waa tafaasiil fiqi ah tafaasiil fiqhiya weeye layskuna waafaqi maayo masaa-isha maaliga basay khaas ku tahay dumarka markhaatigoodu mise way ka baxsan tahay oo meelo kale ka markhaati furi karaan masaa-ishaasi hadda geli mayno waa masaa'il fiqhiya adiga almuhim caddayntu waxay noqon kartaa markhaati waxaa kalooy noqon kartaa caddayntu marmar ay noqon kartaa shayga wasfigiisiiyo sifadiisiiyo tilmaantiisa inaad sheegto inaad caddaynta sheegto oo maalan baadi baa luntay adiga baadi baad heshay baadi baad heshay waxaad ka heshay suuqa ama waddada ka heshay ee muxuu ahay boorso lacag ku jirto boorsadii baad qaaday waad yaahdisay war lacagiyay ka maqan tahay war xoolayay ka maqan yihin nin baa kuu yimid war anay xoole iga maqan yihin maxaa kaa maqan waxaa iga maqan lacag maxay ku jirtay boorso noocaasay ku jirtay maxay ka koobnayd intaasay ahayd dollar shilin bay ahayd tiradeedu intay ahayd intaasay ahayd maxaa konton ahaa maxaa labaatan ahaa maxaa boqol ahaa intaasina intaas intaasina saas intaas wuu tilmaamay sideediibu u tilmaamay inaad leedahay markhaati keen miyaad dhihi ya maxaad dhihi hoo soo ma maxaa caddayn noqday maxaa bayino noqday wasfigii inuu sheegay baa bayino noqday soo ma shareecadu mar bay marka wasfigaa ka dhigtaa oo ruuxiiba hadduu wasfigii shayga sheegtay caddayn weeye inuu isagu leeyahy leanna hadduusan lahayn ma baa waxu sheegay si kale kuma ogaadeen soo saas maa marka waa bayino cad oo xaqii inuu leeyahay kutusaysa wa waxaa bayino noqon karta sidoo kaleeto caadadaa noqon karta curfigiiyo caadada marmar buu bayino noqdaa ayib maalan wuxuu ku miaaliyey sheekhu ninba xaaskiisii furay markuu xaaskiisii furay ayay waxay isku qabsadeen guriga wixii yaallay alaabtii guriga iyadii waxay sheegatay alaabtii qaxwaha iyo shaaha lagu cabbi jiray anaa bay tii asagiina wuxuu sheegtay dahabkii dumarku isku qurxin jireenee guriga yaallay anaale buuyidi ya oo waxaad dhihi war aduguna dhaaranna aduguna dhaaranna caddaynkeenna war aduguna caddaynkeenna caddayn baaba taallaba wuxuu sheekhu leeyahay alaabta qaxwaha lagu cabba raggaa iskale guryaha sooma dahabka guriga yaallana ma rag baa dahab leh dumarkaa iska leh saas daraedu waa bayino cad oo muxuu ahaaye caadadu kutusaysa waay marka mar bay caadadu bayino noqon kartaa way caddayn kartaa xaqa ciddii iska lahaa waa la cuskan mar waxaa bayino noqon karta qariino qariinaa badino noqon karta yacni calaamad la xidhiidhsatay dhacdada oo markaad fiiriso ku tusi karta ama aad u deliishan karto xukunkan kadaata sida uu yahay iyo xaqayaa leh qariinaa la yidhahda alqaraa'in masaladaa waxaa aad uga hadlaya qaraa'inta iyo cuskadkooda ibnu qayim kitaabkiisa alطuruq اlxukmiya fi الsiyaasa الsharciya kitaabkaasuu aad ugaga hadlaya waa kitaab qayimaba ah. bayinadu iyaduna sidoo kale way noqon kartaayo wuxuu sheekhu ku miaaliyey ninbaa laba nin ninbaa wuxuu qabaa cumaamad buu madaxa ku qabaa midna gacantuu ku sitaa wuu ordayaa marka wuu cararayaa mid kaloo madax qaawan baa daba ordaya wuxuu leeya war umaamadayda isii war umaamadayda isii war umaamadayda isii buu leey kanna cumaamadna madaxuu ku qabaa midna wuxuu ku wataa gacanta waana ordayaa mid madax qaawanoo cumaamadaydii ku hayana waa daba ordayaa haddaad raggii qabato ood damcdo inaad u kala garsoorto ninkan daba ordaya ninka ee madaxa qaawan war cumaamadan inaad leedahay markhaati u keen miyaad dhihi ya abti markhaati uma baahna ninkan cararhayo cumaamadan la ordaya kanna madax qaawan yahay tiisiya uu soo dafay inay tahay waa iska cadda soo ma tiisiya uu soo dafay inay tahay waa iska cadde waxba markhaati ha weydiinina waa iska caddahae sii ku dheh soo ma qaraa'inta waxaa ka mid a ah qisadii nebiyullaahi yuusuf soo garan maysaan caleyhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam haweentii uu gurigiisa ku noolaa markay sheegatoo tidhi muxuu ahay yacni ninkeedii ku dacwaysoo tidhi wuu ifara xumeeyey wa shahida shaahidun min ahliha in kaana qamiisuhu qudda min qubulin fasadaqat wahuwa min alkaadibiin wain kaana qamiisuhu qudda min duburin fakadabat wahuwa min alsaadiqiin falama ra'aa qamiisahu qudda min duburin qaala inahu min kaydi kunna waaba xukumayba muxuu ku xukumay ya qamiiskan dabada ka dilaacsan ah, leanna ninku markuu horor yahay oo isagu uu haweenta uu rabo uu booba hayo maradiisu xagga dambe kama dilaacdee xagga horay ka dilaacdaa soo saas baa laakiin markuu carar yahayoo iyadu eryanayso daba socoto maradu gadaal bay ka dilaacdaa iyadii baa gadaal haysata soo saas maa marka maradan gadaal ka dilaacsan waxay rumaynaysaa yuusuf inuu cararayay iyaduna ay gadaal haysatay maradana ay gadaal ka jeexday soo saas maa waa qariino marka qariino iska cad waa saas daraaddeed ninkii casiiska ahay haweenta qabay qariinadii markuu arkayba xukumkii waa qaatay innahu min kaydi kunna ina kayda kunna cadiim buui yuusufu acrid can hada waa u cudurdaartay yuusuf soo saas maa qaraa'intu marka waa muctabar qaraa'intu sharcan waa masale muctabara bayinaadkayna ka midta waa midii nebiyullaahi sulaymaan calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam uu xukumay weeye xadiidkii fii saxiixi albukhaari laba dumarahoo ilmo isku haysta ayaa nebi daawuud u yimid nebiyullaahi daawuud labada dumar midina waa weyntaha midna way da'yarta midna way daweynta midna way dayarta labadii dumarkaa markay nebi daawu dacwadii u gudbisteen ilmahana isku haystaan ayagoo laba ilmood haysta oo meel bannaan jooga baa labadii mid ka mida ilmaheedii bay yey ka qaadatay yey baa kala carartay oo ka cuntay markaasay tii kale ilmaheedii ku qabsatay adigu xasad uun ilmahaagii hadduu ku dhaafay tanna ha dhaafo ama ka qaado nebi daawuud baa loo keenay nebi daawuud hadduu arrintii fiiriyey wuxuu is yidhi wallaahi middan weyn baan been sheegaynin yaryarka unbaaba lagu yaqaanaa inay been sheegaan islaantan weyn been u badheeri mayse wuxuu u xukumay tii weynayd nebiyullaahi sulaymaan bay haddana isula yimaadeen sulaymaan marka wuxuu fiiriyey gartii markuu fiiriyey wuxuu yidhi waxaad samaysaan mindi ii keena waan idin kala goyne soo wiilkan iskuma haysataan haa labaan idinka kala dhigi midiba qayb bay qaadane mindi ii keena buui tii duqda ahayd habarta ahayd ilmaha dhalin la kaalay bay tii mindidii hala keeno tii yaraydee wiilka ilmaha dhashayna waxay tidhi intii aad kala goyn lahayd iyada sii warkaas macadiya mise macad ya waa qariino iska cad waa a waa qariino iska cad marka qariino weeye laakiin waa qariino bayine ah oo uu ku soo saaray nebi sulaymaan xaqa cidda iska leh soo saas maa marka macnaha ujeeddadu waxa weeye bayiinadu way ka guda weyn tahay shahaadada shay kasta oo qaadiga ama xaakim karta qaadaya uu ku gaadho xaqan ciddii lahayd shay kastoo gaadhsiiya waa bayino saas way macnaha marka duruq fara badan buu mari karaa ragguna waa kala xakiimsan yihiinoo qudaadda maxkamadaha jooga way u kala xakiimsan yihiin waana u kala caqli badan yihiin waana u kala khibrad badan yihiin sidii xaqa loo dhiraandhiri lahaayoo loo soo saari lahaa cinda salaf rag baa caan ku ah shurayxin alqaadi iyo rag waxaa jira khatar ahaa oo gartaba markii sidaa loo keenaba dhegaysigaba ka garanba meeshay jirtaba dhegaysigaba ka garanba saas way macanaha marka bayiinadu waa ka guda weyn tahay marka bayiino ninka wax sheeganaya ruuxa wax sheeganaya bayino ku laasimi oo noqon karta ama markhaati ama qariino ama hee ama caado soo ma ama wasfi la caddeeyo si uu noqon karta kan diidan ee munkirka ana dhaar ku laazima ilahuna wabillahi towfiiq wsal allahuma wslm cala nabiyina mxamed wala alih w saxbi wslm